بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii sideedaad ee ka mid ah kitaab الradd calى الjahmiya liلdarimi raxmat اllahi taعaalى عalayh waxaa inoo dambeeyey adiladii ku saabsanaa masalaة الاstiwاء istiwاء اllahi subxaanaه wa taعaalى calىa carshihi saraynta ilaahay subxaanaه wa taعaalى uu ka sareeyo uunkiisa iyo khalqigiisa ayaynu soo wadnay aahaartii rasuulka laga warinaya sal ly waslm baa soo socotay waxaa inoo dambeeyey xadiidkii jubayr ibnu muطcim baa inoo dambeeyey alcadawi radia allahu tacaala canh xalayna waxaynu soo tilmaanay adilada ay ahlu sunna waljamaaca u daliishadaan masaa'ilka midna way cuskadaan oo daliil ahaan bay u midna daliil asaxay oo ay bay ku xoojiyaan oo ta'siis iyo waxaynu u qaybinay ta'kiid wax lagu dhuujiyo lagu xoojiyo baab asaxay oo adiladiisu kitaaban aw sunnatan aw ijmaacan ay ku asaxday mana dhicin salafku in daliil daciif ah oon sugnayn ay ku sugaan baab iyo xugum iyo sifo min sifaat اllaahi subxaanahu wa tacaala taa waynu soo dhammaynaa ilata xadiidkii marka wainahu la yaiطu bihi aطiiط الraxli bالraakib waa inaga soo maray jamaaca min ahli اlcilmi wاlmuxadiثiin ay daciifiyeen qaybna ay xoojiyaan halkaasna waxaa xusid mudan ama baraarujin mudan waxaa laga yaabaa asxaabu اlxadiiث wa ahli الsunna wاljamaca inay isku isku khilaafaan sugnaansho daliil daliil xadiia ama ahar ama qiyaas ama muxuu ahaayey ijmaac la soo guurshay daliil inay isku qabtaan sugnaanshihiisa waa laga yaaba waxaa kaloo dhici karta inay isku qabtaan dilaaladiisa tusida uu tushayo waxaa loo daliishaday kutubta usuulka waxaad ku soo marteen daliilku afar shardi buu leeyahay habeen dhoweydna waxaynu soo tilmaanay ta'wiilkuna inuu afar shardi leeyahay markaad wax awilayso afar shardi baa lagaa rabaa in lagaa helo haddaad daliil daliishanaysana daliilka waxaa loo shardiyaa afar waad ku soo marteen kutub اlusuul shardiga koobaad waa in aلhubuuت wالصixa daliilku waa inuu sugan yahay daliilkaasi hadduu ijmaac yahay hadduu qiyaas yahay muxuu ahaaye hadduu yahay xadiiث waa in uu sugan yahay daliilku aلhubuuت wالصixa waa shardiga koobaad shardiga labaad bacdamaa uu asaxay oo u sugnaaday waxaa shardi ah alixkaamku cadamu nas daliilka hadduu ahaa adilada la nasakho ijmaacu naskhi ma galade waa taqaana la naskhin baa jirta daliilkaa daliil naskhi gala hadduu yahay waxaad u shardinaysaa oo daliilkii naqliga ahaaye alixkaam wa cadamu naskhi inuu muxkam yahay oo uusan mansuuq ahay inuu la sugo oo la daa'imiyo oo la nasakhin shardiga saddexaad waxaa weeyaan الظuhuur aw الsaraaxa shardu daliil الsaraaxatu aw الظuhuur daliilku hadduusan ku caddayn muraadka iyo madluulka ama daahir uusan ku ahayn daliil ma aha shardu daliili الsaraaxaةu والظuhuur shaygu waa inuu shay ku cad yahay wadaadkii hadda ka hor waan idinka sheekeeyey isagoo badboodahaya oo bootin awraynhaya oo xaggana lawaan xataraynhaya yaa la yidhi maxaa u daliila badboodinta iyo ruka rukayntan iyo qaalmi rogotayntan marka wuxuu idaa zulzilat اlarضu zilzaalaha wa akhrajat اlarضu adqaalaha wa qaala اlinsaanu maa laha marka inaan boodboondoon marqaan waxaa u daliila buu ihi suuratu zulzila zulzilad baa u daliil ah marka ma iskeeraysa ayib shardu daliil marka waxaa weeye asaraaxatu inuu ku cad yahay cala almuraad aw الظuhuuru calayh ama waa inuu daahir ku yahay shardiga afraad ee u dambeeya cadamu almucaarid waa inuu mucaarid muqaawima uusan jirin mucaarid walba ma aha aayad baad soo qaadan nin baa wax dhihaya aayadda waxa lagu bushay sidaa war waxaad daliilka ku bushanayso waa inuu yahay mucaarid muqaawim u dhigma xagga dalaalada daliilka u dhigma xagga sugnaanshaha u dhigma shuruuddii uu kaa lahaa intuba waa inuu oofsado saa darteed daliil qaطca kuma bushin kartid daliil dani ah laabudda min almuqaawama laakiin waad ku fasiri kartaa laa yucaarid daliil dani ah ma bushin karo oo ma duri karo kama hor iman karo daliil qaطca laakiin tafsiir buu noqon karaa iyo bayaan libacdi juز'iyaati اdaliil اqaطciy daliilkii qaطciga ahaa juز'iyaadkiisa qaybo ka mida waa caddayn karaa waxba yaana warka ku dheeran waxaan u jeedaa salafku xadiid ama daliil way isku khilaafi karaan fii hubuutihi waxay isku khilaafi karaan fii dilaalatihi marka khilaafkaas waa khilaaf juز'i ah laakiin usuusha kullida ee waaweyn ee sifaadka rabbiga in la suga ah calaa daahira in lagu socdo ah waxa laga fahmaye naska min xayu اluga alcarabiya in lagu socdo oon tawiil iyo tafwiid midnaba aan la marin iskuma khilaaaan laakiin juزi ama daliil waaxida ka xadii sugnaanshihiisa waa isku karaan xadii marka adugu agtaada saxiix ka ah wadaad daciifiye ma dhihi kartid waa jahmi ama waa ashcari ama waa bidci lannahu hadduu suni ma aciifiyen dliilka abadan taa waa a marka maslada inaan baraarujin waa rabay aan ka socono insha alla wadaadka muxaqiqa hoosta xadiidka dacfigiisa adagu wadaadahaas kale unbuu raacay waa inaga marka tilmaana xadiidku inuu ayamo badan xoojiyeen xadiidkii cumar bn khataabna uu maraati kacay wاlariib xadiidkan hadda jubayrna alimaam dahabi uu daciifiya i culuw kitaab اcarshina wuu ku xoojiyaa xadiidka cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu oo xadiidka jubayr mucim lamid ana wuu difaacaa difaacan mustamitan wuuna xoojiyaa marka waa un kolba nadariyaad imaamka u muuqanaysa xadaanaa muxamed bnu sabaax albaqdaadiy qaala xadaana alwaliid bn abi awr waa nin daciifa ninkaas عan simaك بن xrb عan cabdاللahi بن cmayرة الكوفي waa nin صaduuqa sida raajixa ah عan الأحنف بن qays التmيمي عan العabاس بن cabdالمطلب radي الlahu taعaalى عanهu qaal صaxaabigaa wuxuu yidhi kuntu bاlbaطxaaءi meeshii dixdahayd baan jooga albaxa meesha niiska iyo dixdu laagu ay ku daacaan ama muxuu ahaaye laba golood ama laba buurood dhexdooda martee jilicsan bacaadka niiskii tamuxuu yaalle jilicsan baa lahadaa kuntu waa marka waa makaan bimaka bimaka hadda waa la yaqaana kuntu bilbaxaa'i dixda makaan joogay fii cisaabati maca cisaabatin jamaaco iyo koox muslimiina maceed annagoo kooxa ayaa meesha aanu fadhinay wa fiihim cisaabada iyo jamaacada waxaa ku jiray rasuul اlahi sal slam rasuulka ilaahay famarad waxaana martay saxaabatun daruur fa nadara ilayha rasuulkaa eegay oo halkaasi milicsaday fa qaala wuxuu yidhi nabigu maa tusamuuna haadihi daruurtan maxaad tidhaahdaan luqa ahaan saxaabu qaaluu waxay dhahan asaxaab nabi allow saxaab daruur wayahadi daruur baan u naqaanaa qaala nab wuxuu hi walmusna musna ma dhahdaan ilan shay keligiiba wuxuu yeelan karaa intaasoo magac buu yeelan karaa ayib qaalo waxay dhaheen wlmusna musna waa u naqaanaa ah. qaala nabi wuxuu ihi walcanaana canaanna ma dhahdaan qaala walcanaana ayadna waan u naqaanaa ah. canaan iyo musn iyo saxaab kulli waa asmaa mutaraadifa limusaman waaxid idan intuba nabigu marku wuxuu rabaa inuu horta mafhuumka lugawiga la isla waafaqo si hadhow xukunka iman doona aan la iskugu maandhaafin faham khaldan ay bacdu naas aysa u qadan faqaal nabig wuxuu uhi maa bucdu maa bucd cafwan maa bucdu bayna الsamaaءi wاlardi qaaluu laa nadri su-aal baa timi marka waxaa la yidhi bal ka warrama maa bucdu bayna bayna الsamaaءi wاlard fogaanshaha u dhaxeeya cerya dhul muxuu yahay qaaluu waxay dhh laa nadri nabi allow garan mayna hadda waa haybiyaat qaala wuxuu nabigu fainama faina bucda maa baynahumaa fogaanshaha u dhaxeeya cirya dhul imaa waaxidatan aw itnatayni wa imaa alaaan wa sabciina sana ama waa toddobaatan iyo ama waa toddobaatan iyo ama waa toddobaatan iyo saddex sano saddex sano ima waaxidaة وaسabciin aw اثنatayni وaسabciin وaima ثaلaaثa وaسabciin saasuu hadalku ugu xidhan yahay والsamaau cirkuna fowqahaa korkeeduu sii yahay kadalika ayb cirkuna sidaasuu sii yahay الsamaau fowqaha kadalika marka hadda waxaa laga hadlaya waa maxay waa saxaabki asamaada hore waxaa weeye waa asaxaab waa soo maray asamaau waa ismi jinsia kullu maa calaaka samadii iyo daruurtii musnig aad ku sheegteen intaa in la ayaa isu jiraan wey xataa cadda ilaa uu tiriyey sabca samaawaatin toddoba nabiga uu tiriyey marka sidaa daahirka lagu socdo dhib ma laha wadaadana waxay leeyihiin ma ahee wasamaau samaduna teeda xigta waa sidoo kale toddobaatan iyo kow toddobaatan iyo labo ama toddobaatan iyo saddex sano wa fowqa asamaaءi الsaabicati toddobada samada cirka toddobaadna waxaa ka sii sareeya baxrun bad baa ka koraysaba bayna asfalihi salka badda badda salkeeda iyo waaclahu qaybta sare ee lagu dabaashoo kalena milu maa bayna الsamaaءi ilى الsamaa inta laba ceer udhaxaysa udhaxaysa nool weeye biyaha korkooda iyo salka hoose haddii la quuso toddobaatan iyo dhowr sanaa loo soconaya wa fowqa daalika biyaha waxaa ka sii sarreeya amaaniyatu awcaalin sideed muxuu ahaa goodir ama muxuu ahaayey orgiqaweed ah annagu taysuljabal malhin haddaan soomaali nahay taysuljabalkeennu waa ama goodirka ama waxaa weeyaan baciidka qaybo ka midoo meelaha gala marka iyagu laakiin awcaashu waa jamcu wacal wacalkuna cinda alcarab waa ariga duurgalaha ee duurjoogtaa mid ka mid a ah. ai buuraha fuulmada aragoo arigeeni waaweynaa oo kale u eg oo orgida waaweyn la eg marka dhulkan shaam imanka waa ku dhaqanya wuu joogaa meelaha kale wadamada gaalada waa ka buuxa marka waa inagu goodirkeeni w ariga duurgalka goodir baan leenahay awshu banankaasay oradaay qawiya ma fuusho way joogaan miya bariguna waa carab baan u malayn soomaaliya maaha barigu maogtahay cadan iyo aggaasay ku idhayihiin iyo carabahaas ay ku dhaqayihiin arigana meelahaas waa uga soo gudbaan u malay ayb innagu cawl banaanka orode iyo muxuu ahaay deere iyo sagaare iyo muxuua maxaa kale garanuugi iyo baciid iyo goodir dhammaaday baa muxuu isha baalkii geri dhammaado hadda waddankai aan joogin iyo waxyaaba noocaasun baan dhaqaanaa taysuljabal bay ku leeyihin iyago awcaash waa un orgi weyeweyn oo geesa waaweyn sabada marka baddaa waxaa kasii sareeya markaasi amaaniyatu awcaal maa bayna adlaafihina ficdhadooda inta ka dhaxaysa iyo wa rukabihina jilbahooda lawyaha ficdha uu ku taagan yahay mxuu ahay goodarkaas dhilaandhishaas ciddida weyda waa adlaafta laga hadlay jamcu dilf waana ciddida ciddida raafkaas uu ku taagan iyo inta jilibka ah ari hadde maxaa ka shanshagaaban intaa yarteed aragteene xataa nus mitr ma dhanaan u malayn maxay la eg tahay way ka yarta waa un ruuc baan u malay neef adhi ah jeenigii jilibkiisa ilaa qoobkiisa nus mitr ba iska dheh <clears throat> waxaa u dhexeeya intaa milu maa bayna الsamaa ilى الsamaa dheerarka iyo awoodda intay leeyihiin labaalahaasi toddobaatan dhowr sano in loo socdaa lowgiisi udheaysa iyo adanka dhulka udhigahayo jilibkiisa wa calaa duhuurihina dhabarkooda waxaa saaran sideeddaasi goodir alcarshu carshu raxmaan baa saaran bayna asfalihi ilaahay carshiga raxmaan qaybtiisa hoosiya wa aclaahu inta sare waxaa udhaxaysa milu maa bayna asamaa ila asamaa qawaa'imta carshiga lugihiisa oo dhul uu ku hayo goodirada uu ku hayo ilaa korkiisa kore toddobaatan iyo dhowr sano asna udhaxayso waa ka cer ka cer buu leegyahay uma allahu subxaanahu wa tacaala fowqa dalika ilaahay baana intaa kasii sareeya tabaaraka wa tacaala xadiidkani marka alimaam abu daawuud ayaa wariya fii sunani biisnaadin xasan buu ku wariyaa uru laba ariiqna waa leeyahay ariiq hore uu wadaadka aan soo maray ibn abi hawr isagoo waa daciif ariiqa kale cabdullahi bn camirat alkuufi ayaa xoog badan alimaam adahabi fii kitaab اlcarsh wuxuu yidhi rawaahu abu daawuud biisnaadi xasani wa fawqa اlxasan bcibaaratii waa isnaad waa sanad xasan oo abu daawud ku bal xasan waaba ka fiican yahay buui waa dahabi mutaakhira ama mutaqadimiintu waxaa saxiix yeelay xadiidka alimaam wadaadkii la odhan jiray ajuzaqani juzaqani fi kitaabi alabail اlmashaahir mujaladka koobaad sabxadaha toddobaatan iyo sagaalaad waa xadiid صaxiixa bu waxaa saxiix yeelay adiya almaqdisi fi اlmukhtaara waxaa saxiix yeelay alxaakim fii mustadrakihi wakadalika ibn khusayma isaguna fii kitaab الtawxiid buu ku takhriijiyey wax inqiطaacana ma sheegin waxaa xoojiyey alimaam ibnu taymiya fii majmuuc اfataawa mujaladka saddexaad aaaiyo ibn اlqayim asna waa saxiixiye xadiidka fi tahdiib mujaladka saddexaad laba boqol labaatan iyo